بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر وان يا كريم الحكاية السابعة والسبعون حكاية تروات تروات عن بعضهم أوليل بعضهم وحال لغا الشيء اللهم رب بعضهم ها عن بعضهم اسمع لكن عن بعضهم أفيع anahu kana yamshi fi lbariyati meel oo duuras kusoo ahaaye kaas oo xikaaya sheegaya faidaa huwa bifakirin asoo asoo kediyey min fakiras lakulmi yamshi oo so ahaayo xaafiya lqadameyn usoo lama ka oo kawa kawalaayahay lugihiis lamadiis lug xaasira ras oo madaxana feelan yahay asla kulmi caleyhi karkataani lama gobol good a korkiisa ahaadeen mutazin bixdaahumaa halko waa hoos kaxirtay muftadin bilukraa kan kalena ah, jabasaaraad ka dhigtay laysa macahu zaad sahayna maqabo walaa ragwatun weel oo biyo waas isku shuwahaayo inti jidka sku sku sku isku socdo mahaysto weelna mahaysto qaala waxaas dhahay ninkii aa sheega faqultu fi nafsii nafsadeeda waxaan ka dhahay law kana maca hada rakwatun hadii ninkaan aswada lahay le weel iyo xable iyo xereg ida araada almaa oo hadis oo biyo rabo tawada asweeseysto wasalaa asdugto wakana khayra lahu waa ukhayroonaa lahay wakana khayra lahu waa ukhayroonaa lahay uma laxiktu bi waa aleelay faqad ishtadat ilhaajiratu isagoo maalin weyntiid soo darsaday oo kuleelka duurkii aada usoo darsaday faqultu lahu waxaanu dhahay yaa fataa ninka shaabka aho low jacalta hadihi alkarkata alati calaa katifika oo garbaa ku fool calaa ra'sika hadii saara laheed tattaki biha shams oraxda aada ugu dhoorsa laheed kaanad ad ugu dhoorsatid ahaan oraxda ad ugu dhoorsatid ahaan ku ahaada garabka ad saaratay hadii oomadaha iska saarleed si dhaod ugu dhoorsatid oraxda kaana khayran laka oo ku khayroonaa lahaaye fasakata waa aamusi wamashaa waa socday falama kana bacda saacatin saaca ka bacdi markiis ahaaday qultu lahu waxa u dhahay anta xaafin ma taraa fina adi anta xaafin maanaa adi waa ka walaabaa ma tara fi naclihim tawihiya u arkeysaa talbos waa saacatan halkoo saacad labisaysa wa anaa saacatan ana halkoo saac aan labisahaa kawaa isku bedelahaynaaye waa kana xooy ano kuleelkaa ziyaada eh faqaala waxaas tahay adaa araag kasiir lfudul waxaan ku arkoya fudulhi ataanin fudulnimadiis badan tahay alam taktub alxadiis xadiid masoo qorino wax makasoo akrisanno xadiidka nabiga masoo qoranino qultu bala wa waa soo waa soo akristaan qaala falam adiga masoo falam taktub can nabiy sal ly salam makasoo qorina umaleha xanawi xadiid xadiidkani oo leeyahay min xusni islaami lmari qofka islaamnimadiisa wanaagiisa waxaa kamid ah tarkuhu maa laa yacnihi waxaan wax uu jirin naftiao kaasaa kamid ah fasakata waa aamusay fasa fasaka fasakatu waa aamusi askana fasakatu usiina waa aamusi umasheyna waa soconay ana fasakatu waa aamusi inasiyaan yani taclim kushadaaday wamasheyna waa soconay faatishtu waa oomay wanaxnu calaa saxilbaan usoo heebta bada anagoo soco waa oomias faltafata ilayha ki ki oo kan kala kamulgaa saab oo habsaday faltafata ila way soomeesad waqaala waxas dhahay anta cabshaan ma ooman tahay faqultu laa maya dhaas dhahay famashina saacatan saacado aan socni waqad kadani lcatash oo oomkii oo zaahidi macnaa oomki zaaid igu nas uma iltafata ilaa dan way soomin casadi waqaala anta cabshaan ma ooman tahay faqultu nacam wa taqdiru tm maxaad awoodi kartaa tacmalu maci inaad ii samayso fi mili hada lmawdic meehaan oo kale akada rakwata mini weelkii oo welaanta camal iga soo qaaday wadakala lbahra fadiyaas galay ilaa xeebtay ku socdeen mafta wakarafa lmaa soo qaaday wajani bi waayo imid bad waayo bi yani cusbo waaye waxyaablaasu bihaa waqaala ishrab cab fasharibtu maana adaba min maa niil waxaa cawiy biya niil biyo kamacaan badan aan ka caway askiin akday o asfa loona oona ka midib ahaana kasaafi badan yahay fi hashiishun oo waxyaal oos oos camal oo ku dhex jiro saas cabsiya tiri nin weynas ah oo ulid waa weynas ku biyihiisi macaan asu u dhigay as cabsiyey ninta ninkan oo suufiga isaga nin tawakul oo ku socda waaye nin oo tasaruf iska wata waaye waxaa ninkaan dhumooyo dhan isiga eh, eh, yani maba aha yani oftiis maaha waxaas dhan ilaahas qulubtiis ku xiran yahay nin ilaahay soo tala saarti waaye waxyaalahana waa kana hadda astusay fasharibtu ma an acdaba min ma i niil aan ka caawiyaas dhahay waatfaalowna midib ahaana kasaafi badan wafii xashiishuna ku jiro walilahi daru lgaayl sheekha hadda hadalkaanay ku darsaa adal kisada saas ku dhamaaday hadda bis waa ninki war kale muyaal wax weyna la tusi waxyaalihii oo loo shub ahaay hadda waa gareesa no waxyaalihii ninkaas uu jawaabaay war kale ma kasoo dhahi karo idaa waradu ninka dhahay yaab yaab ma laho as dhahay abyaadaan sool uu tilmaamayo dadka oo nikaax camal ah eh, oliyda oo nikaa camal eh oo maqaamkiis gaareen usoo mid abyaadani waxaa dhahay idaa waradul adlaala suufiyada waa weyn oliyda waa weyn waaya meelaha oo saraha dudumi oo waxyarka baabaaqi ah eh, haddii yimaadaan taa'ad bihim cujbaa yani igay kufaaneysaa waayo cujban camal weyneysa darteedi waxaas meelahaas juzumi maaragtay dadka marka yimaadiin wa wax kibir galaayo camal ay noqohey oo isla weyna haysa camal ay noqoheysaa maca dalika markii horena may may meshi yimaadiin malaha meel badoy hataa hadisiyahay manaha wa waa ku camir ma waay kala wada manaha hadda wa wa dhagax ma kibir loo nisbeya ani isticaara ahaan le waay makasteed waa igay ku camir maysaa bas af oo isna weynaada oo farxi camal ayay noqoheysaa oo cujbi gali camal oo camal weyneys gali camal a ay noqohayaan wain lamasuu cuudan hadii oo qori ay taabtaane hore engeg oo oh, meel hore hadii taabtaan zahaa gusnuhu radba laantiisii waa ifaa radban usoo qoyan yahay as ifaa geedki engegnayne usoo oh, oh, qoya waaye wain wadiuu yawma calaa bahri sakratin hadii oy kuoy oy saanta dhigaan meel oo jama leh dushiis dhagaxyaa waaweyn o jama jidaalada e waa ino dhagaxyaadaas camal hadii dusha ay ay ay saantooda dhigaan hal maalin ay ay dhigaan laambatati samaaw dhulkii oo oo kakanaay waxaas dhali lahaay min wadihim saanta ay dhigeen dabtiisi cushban cos dhali lahaay wain waraduu bahra lujaaja lishurbatin waba ninkaan hadda dakaas kamidyahamjeedido haddii oy oy arooraan biyihii oo qaraarka ahay lishurbatin inay cawaan ahaan biyihii cusba ahay oo banaanka ahay haddii cawaan kas qaraarka ahay haddii cawaan cabid ahaan hadii usoo u imaada bad ina wax kacwaa camal haddii u imaada ay soo arooraan cabid cawid darteedi maa ulbahri biyaha oo bada w waxaas ahaa lahaay min riiqihim cantuuftooda xaggiis ay ku tufeen ajrigiis cadban koo macaan as ahaa lahaay saasay waaye faqultu fi nafsi nafsadeyda waxaan ku dhaaya dhaaya dhaaya ninkiisha ninki yaa no wara mooy hataa walilahi dar lkhaayl hataa inaa ninkaas no wara mooy naskawatakaraya faqultu fi nafsi waxaan dhaaya dhaaya ninkiya oo hadda shikaayada wadi waaya hada waliy llahi waliy lilahi tacala welig ilaahay oo leh waayaan dhaaya qalbigiisa iska dhaaya walakini adacuhu waa ka tagaa hataa ilaa waafiina manzil waa iska dhaafa hadii mininka aan xaadirno sa'altuhu suxba waxaan weydiisaa inaa la saaxibo oon la socdo oon furmeeyo tamidiisa aan naqdo xidkiisa aan naqdo waqaf waa joogsaday qalbigiina iska dhawaya ja waa la kasfi waaa la dhahay qaal waxaa ka dhahay ayumaa axabu ilayka kee xaggaada loo kal gaceyl badan yahay tamshi inaad socotid oo amshi aniga socdo ke kale aa rabtaa la anaa socaa amas anaa soceysa say jacashaa wareeraas galki boqolkii nafsi hadda lafdee waan ka dhaaya dhahay inta hadama hadii macnaha adigaa sociyaan dhaho waa iga hormaraa waa magtaa faatani waa iga tagaa aan dhaaya dhahay lakin atakadamu anaa hormaraa anaa waajlis fi mawaadic aan fadhiisahaa meelayaal qaadsiisi fa idaa jaa ajimaad saaltu sobaadana waxaan weydii ha suxba usiginaa la ogaani wiinasadiska dhahay dareemayo no wili ah, wii qalbigiiska dhahay lays wadaa faqaal waas dhahay <clears throat> ya ababakar in shita haddaa doonti taqadam hormar wajlis fadiis wain shita doonti taakar gadaal u dhac fainaka laa tasxabuni saaxi wey sidaa dhahay wamadaa waa iga tagay watarakanii waa madaa waa sii socday watarakanii waa idhaafay fadakaltu lmanzila gurigan galay wakana bihi bihi waxaa ku jira sadiiqun li nin saaib aniga leeya cindahum caliilun waxaana agtoodii joog joogay haf jiran fakultu lahum waxaan dhaaya dhaay rashu caleyhi min hada alma biyaha haggiisi uu ku fadhiya farashu caleyhi fabariha biyihi waay no bada soo qaada oo kufaas wasaaltuhum waa su-aasha an shaks hafkiaas ahay faqaluu waxay dhaheen ma ra'aynaahu radia allahu tacaala canhu nafaca biig ma arkin ma arkin ay dhaheen ma arkin saasay ti aheed xikaayadaane haddana alxikaayatu saabi athaaminati wasabcuun xagi xikaayadii todobaatan iyo sideedaad an sheekh fatx almawsili radia allahu tacaala canhu waxaa laga wariyey ninkaan oo tarjumadiis ninkaan fatxulmawsil yaalihiraaye waxaan ka aragno ruux waase ninkaan zaahid as ahay weli ahaas ahaay caabidaas ahaay kunyadiis abu nasr waay fatxa bin saciid almawsil yaala yihahdaa waxaa la aas nintii hardhaha lama boqol iyo labaatanki hijriyada akaabir awliyaa mid kamid aas ahaay min akraan bashir alxaafi waa soo saaxibadiis dadkii isku wakti ahaayenas ahaay marka nin shanigiis weynas ahaay fi baab lwarac asku shanigiis weynaay fi mucaamalaadka meedi as shanigiis isku weynaay wawa fatxu sagiir ninkaan hadda aan sheegna fatxu sagiira lahaa lama fatxi waayo laakin sheekha askan adeeyaala raba kisiyaay male malkasooya fatxu sagiir saan waay tarjumadiis wahunaaka haddana waxaa jiraa fatxu lkabirna waa jiraa usan zamanki kiiska yahay lamadood lamadood mausinile waay waaas ahaa waxaas ahaa ninkaan kale ninkaan zaaid zamankiis nink zaaidkanas fatxulkabiirka kii hore fatx bin saciid mayano kan waxa waay fatx bin mohamed almawsili waay marka waxaa la oobsaday boqol iyo todobaatanki hijriyada waa kala hore kanaa horeeyay kan weynka min akrani ibrahim bin adham waaya kan weynka hadda anaga eh, sheekha eh, amano kaalmeynin hinaa adoogiis ah sheega alrabno istamalkaso ala lamadooda niman ogi waaweyn waayo ninkaan ibrahim bin adam socdi al ahay ala kuli haal lamadoodi waakwa sheey hadda min kibaar ay ahaayeen radia allahu tacaala canhuma saas ay ahaayeen kan hore hadda fatax bin saciidka waxaas dhahayaal dhahay hadaladiis waxaa kamid ah al dhahay alaysa almariidu idaa munica atacaamu sharaab wadawa yamuutu ma dhimahaayo ninki jiran hadii lagaraao guri cabitaan daawo ma dhimahaayo talaamidiis u dhahaa qaaluu balaa kadalika alkhalb khalbigina saas waaya idaa munica alxikma hadii xikmada lagareebo iyo cilmiga lagareebo barashada e, saas oo kale waaye saddex beri gudahood hadii o saddex beri lagareebo xikma cilmi wa zaadsan wax loo faa'iideynin kasi daalacan ya kalbiga alay usin saddexdaas beri waa dhimaa habka jira camal waa alay qalbiga isku hadda mafahamteen barashada muhim waaye walaqad sadqa allahu walaqad sadqa raximah llah imaam gazali markaan tacliiq bihi ninkaan ninkaan asdahay hadalkiisi run waayo asdahay ilahay u naxariista maxaa yeele as ahay faina gidaa alqalbi alcilmu waayo qalbiga kuudkiisi cilmiga waayo iyo xikmada waayo lamadooda isku noolyaha lamadana isku noolyahay sidii korka un gurigaas u yahay camal ninkii cilmi waayo qalbigiis waa jiran yahay inaas intana laazim waaye marka cilmi waayo qalbigiis waa jiran yahay inaas dhintana laazim waayo hadalka oo imaam ghazali aan ku jirnaa laakin o ninka inaa ma dareemaya dhahay qalbigiis dhinta bet waay hadkaay saasala maxaa yay xub dunya iyo shuglu biha addunya jaceelka jecel yahay iyo asku shugulihaayo yaa ixsaaskiisi buriyay dareemayo no inasdhinta fancuudu billahi min yaumi kashfi lkitaa ilaahan kaman jeli maalinta oo dawoolka iska feedaayo fa annaasa hadalkiis waxaas kusoo xeri imaam gazali asdhaha fa annaasa niyaamun dadka waa hurdooyaan fa idaa maatuu hadii dhintaan intafuwa isafaraadnaayan saasas tahay marka ninkaan oo labada nin kiftiyay makasin hadda kiiska waxba ala kuli waa kala kasteen lamadooda kiisii keliyiin waxaa laga wariyey fatxigan qaala waasla raaytu ah fi eh, ah, baadiyata fi lbaadiyati waxaan ku arkay meel baadiya gulaam wiil oo lam yamligu lxulum oo qaangaarnima gaarin yamshi sochaayo ayuxarik shafatey lamada faruura dhagaajihaayo fasalamtu calayhi waa salaami farada aljawaab jawaabtii waa iisoo naqay faqultu lahu alaykum salaamati dhahay faqultu lahu ilaa ayna yaa gulamtay u socotaa faqal asda ilى bayt الlahi الحaram s qultu lah fabimada tuxariku shafatayka fashafatayka maxaad ad lamanaadi furuurood ku dhadhagaaq jihoosa qaala bilqur'aan qultu marka waxaan ayaasnaa fainahu lam yadri caleyka kalamu takliif takliifka yani kalamkiis maku dureerine maxaa yani qof oo oo sharciga hadda da'dii isku kalifayo weli ma gaarin see waale dadaalkaalina waa badan yahaye qaal waxaas dhahay ra-aytu lmawta waxaan arkayaas dhahay mawtka ya'kudu aw qaadahay man huwa asgaru mini nin aniga oo iga yani man huwa asgaru mini nin an yar as arkay as faqultu waxaan dhahaya saduka kasir waxaan dhahayaas dhahay talaabkaadi waa gaawanye wadariikuka baciid aad ilmaletae talaabtaa waa gaawanye jidka ad usocotine xaramkas rawaa mugtahay waa dheeryahay faqaala waxaas dhahay inamaa calaya aniga korke waa le ali rawaa as dhahay naklu asbaabta inaan cuskado talaawada inaan guurila rawaa an kaadala lra wa cala llahi liblad gaarsiiska ilaahay korkiis waaye usaa igaarsiyaa faqultu faqultu waxaan dhahay faqultu waxaan dhahay ayna zaad waraaxila haabi sahaygaadi oortaadi haabi naftigiid raaci laheed kusafri laheed haabi faqaala waxaas dhahay zaadi aniga sahayge yaqiini yaqiinkee waaye waraaxilatiina ratig ratigeyga lamadeeda rajlaay lamadeeda lugood waaye qultu waxaan dhahayaasnaay as'aluka can alkhubzi walmaa waxaan ku weydiiooyaa zaadka waxaan ka wadaa muufo ama tijbis iyo biyo mahaasataacan kaala wadaa qaala waxaas ya cama adeerkayo arahayta law dacaaka makluuqun waxaas dhahay ii sheeg as dhahay haddii makluuq kuwao ilaa manzili gurigiis kuwao akaana yajmulu bika muku haboon yahay an taxmila macaka zaadaka kolka meel aadka keenin sahay inaad qaadati nina minkisku waayo kumarti qaadi gurigaani ma qaadihay makuu fiican yahay kaas faqultu la an dhahay qaal waxaas dhahay ina sayidii ilaaska wadaa sayidkeega dacaa cibaado adoominkiisas uwacdi ilaa beytii kacbadiisas eh, uwacdi waadina lahum fi siyaabti waaidni inay siyaabtaan fahamalahum dufu yaqiinihim marka yaqiinkooda daciifnimadiis waxaas ku xumbaari calaa xamli aswaadihim inay sahagoodii waxay cawi lahaayeen gurigooda ay qaataan waaa asku asku yaqiinkooda daciif ah as dhahay wainii istakbahtu dalika anig waa ila fool xumaati arintaas ila xumaati artaa inaan suubiyo dadka yeelayaan faxafidtu ladaba macahu ilahay an kaan oon ka edab qaadahayaan dhooray afataraahu yudayicni ma ma wa arkeysa ina ilaahay idayicahaayo faqultu waxaan dhahay hasta kala waxaasha maya ilahay waa kanazihaya in isku dayiciyo hadii xaaladaada saas yahay uma qaaba cani fatxulmawsil usnafirin oliy weyn waayo lakin waxaa la tusooyaa waa iga celiyaas dhaacuninki falam araw ma arkin ilaa makaan ku arkin falama rahaani markiis arki qaalo waxaa dhahay yaa sheekh anta bacdu bacdu wili ma wili calaa dalika duf fi lyaqiin yaqiinkii daciifka ahaay ma wili kusugan tahay wili uma anshaca waxaas gudagala cuninki yaqul as leeyahay maliki lcaalamiina daminu rizqi falimada ukalifu lkhalqa rizqi qad qadaa lii bima calaya wama li maliki fi qada'ihi qabla galqi saaxibu lbadli wannada fi yasaari warafiqi fi cusrati xusnu sidqi fakama laa yurud caziya rizqi fakada laa yajuru rizqi xizqi وعطنا مالك العالمين مخلوق عليه هنتي ضامن رزقي كي رزقي ضمان قاضي واي معايا إلى قرآن كلين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إيه فلماذا محا أكلف محا ثوب أو كلف الخلق خلقي رزقي زيغا محا خلقي وكلفة محا خلقي ومرجها أنيقا إلى أبا إيه ضمان قاضي محا خلقي وسقاه kad qadaa lii bima calaya waxi korkeey ahaadi iamaali wixii oo aniga wixii anigi oo dhibaatad dhibaatadiisi korkeey ahaaday iamaali wixii anig nafcigi nafcigiisi kork aniga lahaadi ilaahay waa i xukmiy maliki alihi hantiya i xukmiyaasdaay wixii oo nafci yeele wixii dhibaata ila calaya macnaha madara loo isticmaala laam liidana maxaa loo isticmaala luqada carab nafci wixii aniga korkey ahaadi oo dhibaata iyo wixii aniga leeyahay oo faa'iida oo yae ilaa maaligeyga ilaahay maaligii hanti ahaa iyo xukmiyas tahay fi khadaa'ihi qabla kalqi intii aniga liuumin ownkiis xukmiyas iu xukmiyaas tahay qadarkiisas iu xukmiyaas tahay wax kasta waa qoran yahay iskasi jafat suxuf maano udwiyat jafat alaqlaam udwiyat suxuf wax kasta ilahay akis waa saaxib lbadli waayo ilaah siism alii usaaxib wanada isku macno le waayo siismo fi yasaari ilahay marki aniga wa usigaa waaxa bixiyaa marki aniga oon wax leeyahay warafiiqiina waayo alihi rafiiq ilanaqaayo fi cusrati markin oon fakiir ahay xusnu sidqi waaye warafiiqi fi saaxib lbadli waayo alihi usaaxib nada sakaynimo deeq alihi usaaxib fi yasaari markaan aniga oon wax leeyahay waxbixaayo si waa xaqiiqadaa warafiqi fi cusrati rafiqeyga fi fi xusnu sidqi waaye runteey wanaagiisi waaye fakamaa laa yaruddu mana waxaa iska dhigaynaa mase macna kala hadda isoo dhacday waxaan dhigaynaa masalan saaxib lbadli wanadaa waxa qafka wax bixihaayo oo wax oo dadka kudeeqaayo fiya saari markaan aniga wax qabo xusn sirki waaye waan dhihi karaa yani runtii oo runta oo wanaagsan aniga leeyahay waaye warafiqi fi cusratina markin fakir ahay rafiqeyga waxawaay xusnu sidqi waaye rafiq ila ah runteeda wanaagiisi fakama laa yarudu caziya risqi sidii asku celihaynin caajinimadeega oo risqigey asku celihaynin as igu risqiga caajisnimada ana oo camalkii oo risqiga kasta lahaay qofka caajisa markaan ahay is cajzigaas ah oon aniga leeyahay oo risqigay as iga celaheyni fakadalika saas oo kale waas tahay laa yajuru ma soo jiidaayo risqii risqigeyga xifki aniga maahirnimadeeda maharamka sasiino yani nin hool kareeni madeeyo camal waay no hool kareeni madeeye iyo waxaase risqigeyga masoo jiidaya tahay saas oo kale le waay caajiska ana caajisay inaan risqigeyga kasbado wax ma iga celi hayaas tahay haddaan aniga nin oo kareena meel ka dhici karo oo awood u leh inaad soo saarta an ahayne risqi ma isoo jiidaya tahay adkaatiisaas waa alxikaayat ataasicati wasabcuun xikaayadii oo todobaat iyo sagaalaad hadda intaan aniga xikaayadan on on on soo gudbin waxaan rabaa hadalka sheekh waxaa ku jiri faxamalahum dufi yaqiinihim qisadi hadda aan yaqiinkooda daciifnimadiis waxaasku xumbaari asaa inay sahigoodii soo qaataan dadka marka yaqiinka maxaas yahay ab cabdullahi alamsaki waxaas tahay suufiyada waa weyn waaye yaqiinka kan u yal waxwaaye a dhahay idaa halu lyaqini yaqiinka yal waxwaaye idaa wasala ila qalbi adisgaaro yamla waxaas buuxiyaa qalbiga nuur as buuxiyaa wayanfi canhu waa kula reeb shaki kasta aska aska dheeray qalbigiisna marka yamtani qalbu qalbigiis oo usugnaaday shukriya buuxsamaa ilaahay xaggiisna cabsiya uzaa'idaa yakiinka un yar waaya asdhahay sheekaas haddana abu cuhmaan alkhayri us waxaas ayaqiinu yaqiin waxaa dhahaa khilat lihtimaami ligadin beri loo murgin kaasaa yaqiinka ah beri loo murgin wax la dhigani oo si beri hadhow aan ad ad u isticmaashid ahaan loo murgin kaasaa yaqiin la dhahaa asku sheega sahl tusturin waa asku sheegi xaraamun calaa qalbin as qalbi wahaa xaraamka e an yashuma inaas carfiyo raaixat lyaqiin yaqiinka raaixadiis inaas carfiyo a xaraamka as dhahay wa fiihi usagoo gudihiis ku jiro qalbigaas sukunun ilaa gayr illah ilaahay geyrkiis inaas iskuxasilo qalbigiis iskudago ilaahay geyrkiis isku dago marka raaixat lyaqiin kaas ma orihaya hadal aad macna weyn waayo waqala dununin mislin asla alyaqinu yaqiinka daain qofka waa isku wacaa ilaa kasri lamal inaa yaladuulada asgaabiyo wakasri lamalne yaladuulada lagaabiyo yadu qofka waa isku ila zuhdi nas addunyana kazaahid askajeesto zuhdigana al dhahay yuritu lxikma xikma dhalihaa xikmadana al tuuritu narda fi lcawaaqib wax kasta ciribtiisa in asdayo asdalihaa wax kasta wixii ka imaayo in asraaco osdayo taxadaro qala qala nahr jur inu aas dhahay ida istakmala alcabdu xaqaa'ika alyaqiin adoonka hadii iskaamishto yaqiinka xaqaa'iqdiis saara albalaau cindahu nicma balada agtiisa nicmas ku noqohaa waraqaau barwaaqadana agtiisa waxaas ku noqohaa musiiba musiibaska noqohaa yaqiinka waxii ka dhaheen akaan wax la koobi kar maa laakin waxyar aan ni taabtay xikaayada hadda an usoo naqan an bilaawi lahayn kan oo todobaat iyo sagaal waayo can bacdihim bacd alawliyaa ama culamaa alcaarifiin xaggooda waxaa laga wari qaala bakiit waxaan ku baaqi ahaaday fi bariyati lxijaaz xajaaj duurkeeda ayaama lam aakul shay maalmo wax ma cunin ishtahaytu baaqilaa fuol aan aan qalbiga iisoo gali aan ishtaheeyey xaaran oo kuleel iyo kubzan min baabi saak iyo iyo muufo ashtaheeyey min baabi taa meel oo meel waaya meel oo maka magacdiis age xageeri yani fuulkaas iyo muuqadaas oo meehaasi laga sameeyo an ishtaheeyey faqultu ana fi lbariyati meel ciraaq ku yaala waay hadalka kalamaadaad kasiisaa waxaas aan dhahayas dha nafsade ana fi lberiya anig manzuran jawa bayni wa bayn alciraaq masaafata ciida waaye Eh, ani raakne waxaan oo dhaxeeyaa oo waxaas oo yaal olanka noas noocaas masaafo aad eh, ufog aan oo dhaxeeyaa falan utima khatiri khatirkiis le waa nafs qalbigiisa shooraya falan utima khatiri khatirkeega astahay eh, ma ma dhamaystirin hataa naada carabiyu min dacif nin carabi eh ameel dheer iyo soo naadiya ya bakila xaar wakubus askunaadi ala ya bakila xaar bakila oo fuul kuleel yo yo muufo askunaadiyo ya meel dheraf iyo sawa fataqadamtu ilay dulasjoya waqultu lah cindaka e bakilaha qaala nacam basada mizaran asfiriyasdaay oo sgunti oo kana aleyh silk wati oo kurkii saarnaay وakraja kubsan وbakila xaarna u fadiya subixi bakila xaar وaqala li waxaas dhahay kul faakaltu uma qaala kul faakaltu uma qaala li halisa mar saddexaad waxaas dhahay kul faakaltu falama qaala raabicata makis ilaahay cun qultu bxaqi ladi bacataka li fi hadihi lbariya waxaan ku dhaari macbudkii ikaasoo diri ama buurkaan joogo ilaa ma qulta li man anta ma ii sheegtido ma yaag tahay adi faqaala alkhadiruna ahay وغاab cani waa iga cilay falam arahu ma arkin salaam llahi waridwanhu aleyh marka waxaa rabaa hadda ma maadaama nabad khadar oo xuskiisi maaan soo galin oo yar inaan wax ka dhahaan rabaa horta hadir lama siyood baa loo dhawaaha khadrunna waa la dhahaa khidrunna waa la dhahaa waxaa loo magacaabiyaa la dhahay kasi macnaha usiga meel oo dhulka meel cadma fadhiisa heenin hadii fadhiisto aa la dhahay dhulki gadaashiisi maaragtay ay kasoo dha dhaqaaqaysa iyadoo cagaara cagaaraa kasoo baxaya alaaminsa fadhiis hadar loo qaaya meel oo caad wax tafaxeynin fadhiisto gadaasha gadaashiisay kasoo baxaysa waxaa kasoo dhalaaya wakunyatuhu usiga kunyadiis waxaa la dhahay abulcabaas magaciisna waxa waaye balyaa bin malkan balyaa bin malkan waxaa caarifiinta qaarkoodii hawliyada waaweyn laga maqlay ninkii nabikadar magaciisi aqoonsado iyo azoogiis magaciis iyo kunyadiis iyo naanees kadar naanees waaye ninkii aqoonsadaal ah jannadaas galaa bishaaro weyn waaye nin oo weyn oo nin oli weyn ayaa sheegay magaciis waxawaay kunyadiis waa waxawaay khadr sadakadkiis waaye ha kunyadiis waaye abulcabaas magaciisna waxawaa waa balya bin malkan alil iskarawi alaas ku koognaay waa isku khilaafi dad waxay dhaheen nabi waayo dad waxay dhaheen weli waayo calaa kuli xaal usiga diintii nabigaaya isku cabaadaysta alahay maalintii ilaahay soo bixiyey ilaa hadda ikowlihi sala allahu alay wasalam u daliil alahay nabiga waxaas dhahay sala allahu alayh wasalam law kaana m muusa xayan lamaa wasicahum hadii naw muuse noolaa lahay lama wasiu madeeki lahayn ilaa itiba inas aniga soorac dinti soorac mayn marka waxaa laga dalista marka nawasada inaan dinti nabigaaya socdo isku cibaadaysto haddana waxaa dhahay haddana waxaa kalaa usoobe nabi ciisa alayhi salaatu wasalaam aakir zamaanka waa soo degaa kabacdigaasiti nabigi shariicadii nabigaaya shariicihi sala allahu alayh alayhima wasalam ya asku asku asku cibaadaysahaa as ilaahay ku awdaa qaala alcalaahi waxaas dhahay fi tafsirihi tafsiirkiis waxaas ku dhahay eh, in alkhadar wa ilyas calayhim asalaam kadar nabi khadar iyo nabi ilyas baakiyani ilaa yawmi alqiyaama ilaa yawmi alqiyaama ay baakiyiin baakiyani ilaa yawmi alqiyaama ilaa yawmi alqiyaama ay baaki ahayen waa nool yihiin macnaa lamadoodibe falkadiru kadir yaduuru fi lbahaar bada hasku wareega la yahdi man dala fiha ninki bada daxdeeda kudhuma ashanuni a astoosia jigta wa ilyasna yaduuru fi ljibaal waxaa isku wareegaa burarka yahdii waxaa astoosiha man dala fiha meaas oo burarka inti kudhumo sidaanaan caadadooda eh maalintii caadadoodi sidaan waaye cawadiina al dhahay waxaa isku soo kulmaayaan darbiga ya juz ma juzgu ooda agteeda iskusoo kulmaayan waa ilaalihaayaan alda lamadooda meha iskusoo kulmaayaan وعan iبn cabas رadi الlahu taعala canهuma waxaa laga wariyey xatىa yltaki الkadr وilyas waxaa isku kulmaan kadr iyo e ilyas fi kuli caamin sana kasto bimina mina ay isku kulmaayaan markaasi e fa yuxaliq kul ra'sa saaib lamadood madaxa isku xiiraayaan markaasay ti markii kala tegaayaan kalimaadkan ay akrihayaan markii kala tegaayaan waxay akrihayaan bismi illaahi ma shaa allah laa yusuq lkhayra ila allah bismi illaahi ma shaa allah laa yasrifu sua ila allah bismi illaahi ma shaa allah ma kana min nicmatin fa min allah bismi illaahi ma shaa allah laa xawla walaa quwata ila billah ala ay kala tegaayaan faman marka kelimadaha khawaasas hedib uleedahay waxaa la dhahay ninkii akristo maskis waayo beriyo maskis galbaaneysto ya maashood waa ka nabad galaa duwash waa ka nabad galaa xarid waa ka nabad galaa shaydaan waa ka nabad galaa suldaan waa ka nabad galaa awees iyo gudgud waa ka nabadgalaa galaa ibnu casaakirna waxaa sheegay ana alkhadir walhiyaas yasuumaani shahra ramadaan waa soomaayaana la dhahay lamadoodi khadar iyo ilyaas fi bayt almaqdes ay ku kusoomaayaan wayashribaani min maahi zamzam biha zamzam ay cawaayaan shurbatan hal cawil ay cawaayaan oo tagfiihimaa oo kufilnaaheyso ilaa misliha min qaabil sanada kale soonka kale oo mar kale ma oomaayaan maa zamzamkaas ay cawaayaan wadakara bacduhum ana alkhadar bin aadam min sulbihi macnaha war isku khilaafi dad waxay leehaayaan khadar aadam aa dushiisa kasoo dhashtay dadna waxay lehayaan ibnu xalkiya waaya dhahay khadar bin xalkiya dadna waxay lehayaan khadar bin khabil bin aadam waaya leha khabilaa dhalay lehay dadna waxay leeyahay haarun faraciisi waaya nawi haarun marka asaga wax waa dhahay ibnu khalad iskandar aayadihiin in ma iskandar ay usidin farneen wawa ibnu khalati iskandar bilkhadnayn wasiirkiisina waa ahaay ilmaayana waa ahaayenaaldhahay waxa la dhahay waxa uyaa badanaal dhahay oo khadar xaggiis laga dhahay dadaa dheheenaal dhahay inuu min almalaaika saasay dheheen laakin waxaa asaxnimo badan asaga inaas yahay oosna nool yahay jamhuurulculamaa agtoodii waaa ma dhimahaa ilaa waxaas dhimahaa aakhiru zamaanka qur-aanka markii la kor yeelo waxaana dilaa dajaal kabacdigaasi waa nooleehaa taas waa kisare waa soo aragteena umaleehaa xayaatadiisina waxay u dheeraatay al liannahu shariba min maai lxayaat as wax kacaway iyo waxaana loo dheereeyey dajaal inaas beeniyo beenaada waa ka raacayna ninka leeyahay waa inuu kadar waayo kaasaa xayaatadiisi loo dheeriyey nafacana allahu bihi ilaahay anoo anfaco ilaahay dadkii oo liidiyo oo oo wax ka qaateen cani alaama daro oo lakulmeen daro ma dalika cal allahi acaziiz wallahu aclam